bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam sayidi alcaarifiin lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin الnawawiy baabu karaamaati alwliyaa ayaan ku dhex jirnay qaala alimaamu اnawowiy raximah اllah can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh waalihi wasalama laqad kaana fii ma qablakum min alumami naasun muxadathuun fain yaku fii ummatii axadu fainahu cumaru rawaahu lbukhaariyu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam laqad kaana waxaa ahaa fii maa qablakum idinka hortiin wixii jiri jiray oo ahaa waxaa ahaa naasun dad muxadathuuna loo sheekeeyo kuwa loo waramo xagga allah looga waramo malaa-igtii iyo waxbaa marka ilaahay ku karaameynay ayb fa in yaku haddii uu ahaado fii ummatii ummadeyda kuwaas axadun axad haddii uu ahaado ummadeyda dhexdeeda fainahu cumaru waa cumarka laqad kaana fii maa qablakum min alumami wixii idinka idinka horeeyay ummado ah waxaa laga helay oo dhexdooda ku dhacay naasun dad muxadithuuna loo waramo fa in yaku fii ummatii ummadeyda dhexdeeda haddii uu dhaco axadun qof haddii uu dhaco yacni la helo qof amaba qof uu ahaado kuwaasi fa inahu cumaru cumar weyn rawahu lbukhaariy warawaahu muslimu min riwaayati caaishata radia allahu canha wafii riwaayatihaa riwaayadeeda dhexdeeda qaala ibnu wahbin ibnu wahb waxa uu yihi muxadathuuna ay mulhamuuna kuwa wax lagu ilhaamiyo ilhaam marka maxaa la yihahda ilhaam waxaa la yidhaahdaa qofka qalbigiisa wax la gelina wixii la geliya sideediiy noqonayaan ayb walidaalika cumar radi allahu canhu marar badan oo waxaa jirtay rasuulku sala allahu alayh ali wasalam intuu talooyin wax usoo jeediyey waxay uu kusoo degayba taladii cumar haddana wixii cumar uu sheegay tala ahaan oo u sheegay ayaa nabigana loo waxyooday oo aayado qur-aan ama nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxay aan qur-aan ahayn loogu waxyooday intaba waa dhacdaa ayb marka cumar waa muwafaq waxyaaba badan baa ilaahay ku ilhaamiyey sidii oo wax u sheegay ayayna kusoo baxeen oo waxyiguna uu ku yimid aaday u fara badan tahay muwaafaqaadka cumar radia allahu canhu marka waxay kutusay cumar karaamadiisa marka ayb aanoo dhan marka waa wax ilaahay cumar oo ku maamuusaayo ayb horena waa usoo sheegnay karaama iyo istidraaj farqiga u dhexeeya wacan jaabir ibni samurata radia allahu canhuma qaal shakaa ahlulkuufati reer kuufa ayaa dacwoodeen oo way cawdeen sacdan sacad bay ka cawdeen way ka dacwoodeen yacni bni abi waqaas buu u jeedaa radia allahu canhu ilaa cumara bni lkhaaab cumar bni lkhadaab xaggiisa ayay u dacwoodeen radia allaahu canhu facazalahu cumar waa casilay sacad wastacmala calayhim wuxuu dushoodana caamil uga yeelay oo shaqaale uga dhigay oo madax uga dhigay camaaran camaar marka cumar madhabkiisu wuxuu ahaa hadday dadku kasoo dacwoodaan nin iyo isaga nin iyaga amiir u ah cumar maadaama uu ahaa amiirulmuminiinka guud gobolada dad buu madax uga dhigi jiray dadkaas haddii ay gobolada degani ay qof kasoo dacwoodaan madax u ah cumar waa casili jiray oo qof kale uu ku bedeli jiray ama qofkaas ha saxsanaado oo waxa laga sheegay been ha ahaadaan ama run ha ahaadaan siyaasadiis isaga saas ahay marba hadday dadkii ka dacwoodaan amiirka in la bedelo ayb marka sacad hadda nin wanaagsan buu ahaa tobankii jannada loogu bishaareeyay iyagoo noolowna ka mid ahaa dadkan iyagaa gardarro uga dacwoonaya haddana saasay tahay cumar waa ka bedelay ayb facazalahu cumar waa casilay sacad wastacmala calayhim wuxuu korkooda caamil uga yeelay oo madax u uga dhigay camaaran camaar camaar bnu yaasir fa shakow way ka cawdeen reer kuufa sacad xataa dakaruu intay sheegeen annahu sacad laa yuxsinu inuunan wanaajin karin uusan hagaajinaynin yusallii yani inuu tukado salaada xataa ma wanaaji kara si fiican nooma tujiye xataa dakaruu intay ka xuseen oy sheegeen annahu laa yuxsinu yusallii yani laa yuxsinu an yusalliya yani laa yuxsinu asalaata salaada xataa ma hagaajin karay dheheen faarsala ilayhi cumar oo uu cidiray sacad buu usoo cidiray faqaala waxau yihi abaa isxaaq abuu isxaaqow sacad kunyadiisa ina haa-ulaai kuwan yascumuuna waxay ku andacoonayaan annaka adiga laa tuxsinu inaadan wanaajinaynin xataa wadan hagaajin karin tusalli yani inaad tukato yani salaada inaadan hagaajin karin faqaala waxa uu yidhi amaa ana anigu wallaahi waan ku dhaartay fa inii kuntu waxaan ahaa usallii bihim inaan tujinayo salaata rasuuli rasuulilaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga salaadiisa laa akrimu ma dhimaynin canhaa salaadaa nabiga xaggeeda waxba kama dhimaynin oo ma nuqsaaminaynin saytaan u tukan jiray ayb usalii salaata alcishaai cishaha salaadiisaan tukanayay fa arkudu waan waa ta-ahurayo waan daahayey ama waan waa ku daahayey fil ulayeyni labada ragco hore wa ukifu waan fududeynaya fi lukrayeyni labada dambe maxaa yeele labada dambe faatixa keliyaa lagu akriya labada horena faatixa iyo suurad marka labada hore dheereynayo ku daahay riwaayo kale waxay leedahay sacad baa markii saas lagu yiri salaada xataa si fiican uma tuka yaqaanay ku dheheen ka waran markaasu wuxuu yii laqad khibtu wakhasirtu aniga waan khasaaray waana hoogayba hadday reer beni fulan salaad ii sheega ayaa layii aniga ay baraayaan niman kuufa degan ay u sheegaan reer beni fulan hadday aniga salaad i baraayaan oo intaan nabiga lasoo tukanayo saaxiib la aha waa la yaabuu yiri man waaba anaaba hoogay oo ba bacay qaala waxauu yidhi dalika cumar dalika kaagaasi addannu malaha waa bika adiga yani lagugu maleeyo dhexdaada ya abaa isxaaq abu isxaaqo waa sida lagu aan kuu malaynayo inaad salaadii rasuulka oo kale tukanaysid wa arsala macahu rajulan ninbuu maciise la diray sacad buu la diray cumar aw rijaalan ama rag ilal kuufati kuufa xaggeeda ayuu ula diray yas'alu canhu <coughs> yas-alu xaal uu su aalaya canhu xaggiisa ahlal kuufati reer kuufa uu soo weydiinayo nin ama ama rag badan ayuu la diray oo uu yiri markaa baxa reer kuufa bal soo wareysta falam yadac kama tegin ninkaasi masjidan masjid kama tegin ilaa sa'ala canhu xaggiisa waa ka weydiinayay wayuhnuuna way ammaanayeen sacad reer kuufa macruufan bay ku ammaanayeen wax macruufa xataa dakhala masjidan ilaa masaajid uu ka galay libani cabsin masaajid reer bani cabsi ay leeyihiin ilaa oo kasoo galay ninkii faqaama rajulun markaasuu yidhi sacad ka warrama faqaama rajulun ninbaa istaagay minhum iyaga ka mida yuqaalu lahu layraa usaamatu bnu qataada nin layra ayaa istaagay yuknaa lagu kuniyeeyo abaa sacdata faqaala waxa uu yidhi amaa idna shatanaa haddaad anagana dhaarisay ood su-aasha nagu adkaysay amaa id nashatanaa na dhaarisay ood nagu adkaysay su-aashii fa ina sacdan sacad kaana laa yasiiru bisariyati kaana wuxuu ah laa yasiiru inuusan raaci jirin bisariyati ilaalada ciidanka la diro ma raaci jirin isaga walaa yaqsimu ma qeybin jirin bisawiyati si simanna haddii wax lasoo helo oo cadaalad ku jirta uma qeybin jirin wax walaa yacdilu mana cadaalad fali jirin fi lqadiyati qadiyada kama cadaalad fali jirin haddii qadiyad loo keensado dad dacwo ah cadaalad ma samey jirin beentiisna qaala sacd bn sacad waxa uu yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartaye la adcuwanna bihalaatin saddex baan ku habaarymaadaama uu idulmiyey been ii sheegay saddex baan ku habaaray allaahuma yaa allahu allow in kaana cabduka addoonkaagu haddii uu yahay haadaa kan ah kaadiban mid beenaala oo been sheegaya qaama mid istaagay haddii uu yahay oo kacay riyaa-an istustus wa sumcatan ismaqashiin mid ku kacay haddii uu yahay fa adil cumrahu ilaahu cumrigiisa dheeray wa adil faqrahu faqrigiisana dheeray wacaridhu lilfitan fitnooyinna ilaah u barbig abaar kuhabaarmar ilaah hadduu been loogyahay oo oo istustus iyo ismaqashiin u istaagay ilaah horta cumrigiisa dheeray wa adil faqrahu faqrigiisana dheeray haddii cumrigaagii dheeraado faqrigaagiina dheeraado waa dhibaato wacaridhu lilfitan waxyaaba diinkiisa ka fidnayn ilaah u bandhig fidnay wa kaana bacda dalika kaagaas kadib wuxuu ahaa ninkii idaa su-ila haddii la weydiiyo yaquulu wuxuu dhihi jiray shaykhun ana anigu shaykhun sheekh baan ahay kabiirun weyn oday weyn baan ahay maftuunun oo la fidneeyey asaabatnii waxaa igu dhacday dacwatu sacdin sacad habaarkiisii waa igu dhacay dhihi jiray ninkii maadaama sacad madluum oo ahaa laga gardarnayo haddana ninkaas owliyada alla ah oo ahaa oo nebiga jannada ugu bishaareeyey isagoo nool lana dulmiyey maanta markaas habaarkii marka uu ilaahay weydiistay ninkaa uu ku habaaray ayaa kasoo baxay ninkii oo nin fidnaysan oo dadka baryo oo wuxuu noqday markaa eh, habaarkiisa cad uu ku dhaco sida isaga uu sheegi jiray qaala cabdulmalik ibni cumeyrin alraawi raawiga xadiidka wuxuu yidhi can jaabir ibni samurata ka warinaayo fa ana anaa ra-aytuhu arkay ninkaas bacdu waktigaa ka bacdi qad saqada xaajibaahu iyadoo ay dhaceen yani indhihiisa galalkooda iyagoo ay dhaceen calaa caynihi indhihiisa ay kusoo dhaceen xaajibkana leedaa meelahaas marka indhaha galalka oo ah hoos iyo korba ku yaalo timaha ah ayb iyagoo ay soo dhaceen oo ay kusoo dhaceen calaa caynihi indhihiisa ay kusoo dhaceen min alkibari weynaan dartiis huwa inahu isaguna walxaal inahu isaga la yatacaradu oo u banbaxayo liljawaariyi gabdhaha yaryar fi duruqi jidadka fayaqmisuhunna oo markaa taataabanayo fitnadaas marka intaasuu ka gaaray asoo oday ah oo isku dhaceen indhihii eh, indhihiisa timahooda ay gudaha kusoo dhaceen faqrina ou asiibay ayaa gabar yar hadduu arko gacanta u laaca oo ku tataabanay fidna marka diinkiisa laga fidneeyo muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim ba xadiidka soo saareen xadiidkan marka maxalushaahidka waa maxay sacad sida uu ducada ilaahay uga aqbalay isla markiiba karaamo waay marka ilaahay sacad uu karaameynayo maamuusahay wacan curwata bni zubayr ana saciida bna zaydin ana saciida bna zayd bni camr bni nufayl radia allahu canhu saciid bni zayd bni camr bni nufayl alcadawi waayo oo xasan wuxuu kamid ah tobankii jannada loogu bishaariyey iyagoo nool ninkaa khaasamadhu waxaa la dooday arwa bintu aws arwa bintu aws naagtii layidha ayaa la dooday ilaa marwaana bnilxakam marwaan bay ula dood tagtay marwaan ninkii madiine madaxa ka ahaa buu ahaa dacwan qabaa bay tiri saciidan dacwo u qabaa wadacad waxay sheegatay annahu akhada inuu qaatay shay-an wax oo min ardihaa dhulkeeda ah ninkan dhul buu iga dhacayay tiri iga qaatay faqaala saciidun saciid waxa uu yihi ana aniga kuntu waxaan ahaa aakhudu inaan qaadayo min ardihaa dhulkeeda shay-an ana anigu kuntu ma waxaan ahaa buu yidhi aakhudu inaan qaadanayo min ardihaa dhulkeeda shay-an aan wax ka qaadanaya bacda aladii kii kadib markii ka bacdi samictu min rasuulilahi sala allahu alayh ali wasalam kii aan nabiga ka maqlay kadib warkii aan nabiga ka maqlay kabacdi ma anaa dhulkeeda ka qaadanayo naagtan qaala waxa uu yihi marwaan maada samicta min rasuuli illahi sal slam nabiga maxaa ka maqashay qaala waxauu yihi samictu rasuul allahi sal allahu alayh wali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqlay man akhada shibran man akhada qofkii qaata shibran taako min alardi dhul ah dulman dulmi ku qaato duwiqahu waa lagu duuduubaa ilaa sabci ardiin todoba dhul inteed abaa loogu ayaa lagu duuduubaa madaxii qoortiisa ninkii taako dhula qaato taakadaas dhulkaa hoosteeda ilaa toddobada dhul ayaa madaxa loo qorta looga duduubaa ma qaadi karaa marka aakhiro marka dhulka la dulmiyaa qatar anoo sidaa nabiga ka maqlay kabacdi bacdi miyaad aniga dhul dhacayaa buu yiri marka fa qaala lahu marwaan marwaan wuxuu ku yiri laa as ku weydiin maayo bayinatan marqaati bacda haadaa kan kadib hadalkan aada sheegtay kabacdi wax markaati maba ku su-aala iska tago waxba laguma haystee marka waxaa laga yaabaa naagtii markhaati ma keensanin dabcan iyada waa iska doodaysay saciidna diintiisa iyo isagoo nin janno loogu bishaaray isagoo nool ah oo xadiidkan oo xadiidkan nebiga haddana sheegay yani qariinada way xoog badan tahay tilmaamaysa inuusan wax dhula ka dhicin naagtaas ayb faqaala saciidun saciid markaa waxa uu yihi allaahuma ya allahu allow in kaanat hadday tahay kaadibatan naagtan mid beenley ah fa acmi ilaahu tir oo arag beeli basarahaa araggeeda ilaahu tir oo indhoolo ka dhig waqtulhaa ilaahu dil fii ardihaa dhulkeeda ku dil qaala waxa uu yidhi famaa maatat ma dhimaninba xataa dahaba basaruhaa intii araggeeda oo ka tegay naagtii maba dhimaninba horta ilaa in ay indhabeeshay wa baynamaa waqti xilli hiya iyaduba tamshii ay soconaysa fii ardihaa dhulkeedii id waqacad wayba dhacday fii xufratin god bay ku dhacday famaatad waana dhimatay meesheedaas ilaah ku dil meeshay ku dhimatay ayb saciid marka karaamadiisa tusaysa ilahay agtiisa oo kulahaa muttafaqun calayhi wafii riwaayati limuslimin riwaaya muslim u sugnaatay can muxamed bni zayd bni cabdillaahi bni cumara bimacnaahu waanahu ra-aahaa naagtii bou arkay camyaa ah iyadoo tu indhabeeshay xaal ay tahay taltamisu ay tataabsanayso aljudura derbiyada ay tataabanayso taquulu ay dhahayso asaabatnii dacwatu saciidin saciid abaarkiisiibaa igu dhacay wa annahaa marad way soo martay calaa bi'rin ceel bay soo martay fi daari daartii dhexdeeda ah allatii khaasamathu ay kula dooday fiiha daarta dhexdeeda ay kula dooday saciid fa waqacat fiiha way ku dhacdayba fa kaanat qabrahaa qabrigeedii bay noqotay meeshaas dhulkii ay saciid kula murmaysay meel ceel uga qodan bay ku dhacday meeshaasaana qabri u noqotay on laga soo saarin wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala lamaa xadarad uxudun uxud markay timid dacaanii abi aabahay baa ii yeeray min alleyli buu ii yeeray habeennimo beriyo kale markay uxudtahay caawa ayuu aabahay ii yeeray faqaala waxa uu yihi maa uraanii aniga la imala gelin maayo ilaa maqtuulan mid la dilayo un inaan ahay maa uraanii ma malaynayo aniga la imala gelin maayo ilaa maqtuulan mid la dilayo un inaan ahay saasaan isu maleeya fii awali man qolokoon ugu horeeyo oo yuqtalu la dilaayo min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wali wasalam fii fii awali man maca awali man dad kuwa ugu horeeya macooda xaalaan ahay yuqtalu la dilaayo min asxaabi nabiy sal ll slam waxa uu yidhi aniga berri wax kale malayn maayo yii waxaa la imala geliyey berri inaan noqonayo dadka ugu horeeyo la dili doono oo dagaalkaa ku dhiman doono wa inii aniguna laa atruku kama tegaayo bacdii gadaashay shay wax ka sharaf badan oo ka yani caza wax sharaf badan oo calaya aniga korkeyga ku sharaf badan minka adiga kaa sharaf badan ayb hayra nafsi rasuulillahi sala allahu alayh wali wasalam nabiga mooyaane naftiisa bal fiiri saxaabigaa sida u dhahay wuxuu leeyahay jaabir haddaad tahay aniga ka tegi maayo cid adiga kaa sharaf badan gadaashay marka laga reebo rasuulka sala allahu alayh wali wasalam yani rasuulka adigoo kaa sharaf badan yahay nebiga markii laga yimaado cid adiga kaa sharaf badan oon adduunyadii hadda uga tegaayo male buu leeyahay oo aniga xaggeyga yani aan aada u jecelahay wa calaya korkeygana daynan dayn ayaa ah ee faqdi gud dayn baa lagu leeyahay dayntaas gud waxaa laga qaadanaya mar qofka jihaad hadduu aadayo ama uu meel safar oo u baxaayo amaba sideedaba guud ahaanba inay wanaagsan tahay qofku inuu deymaha iyo waxyaabahaas ka dardaarmo ama uu iska qoro ama uu qof ku ogaado ayb si uus ula dhimanin wastawsi dardaaran biakhawaatika walaalahaana khayran khayr u dardaaran ayb walaalahaana khayr eh, ula dardaaran walaalaha oo gabdhaha walaalo badan oo gabdhaabuu lahaa fa asbaxnaa waanu waa bariisanay buu yihi jaabir fa kaana wuxuu ahaa aabahay awala qatiilin qof la dila kii ugu horeeyey ayuu ahaa wadafantu macahu maciise waxaan la duugay aakhara nin kale fii qabrihi qabrigiisaan kula duugay uma markaa dabadeed lam tadib nafsii nafsadeyda ma aynan jeclaysanin an atrukahu inaan ka tago maca aakhara nin kale maciis xaal uu yahay isagoo nin kale oo qabriga kula jira inaan ka tago nafteeda ii wanaagsanaan weyse fastakhrajtuhu waan soo bixiyey bacda sittati ashhurin lix bilood ka bacdi ayaan soo saaray amahay marka haddii mararka qaar ay dhacdo qubuurta qabriga in laba laysla duugo kale horta inay banaan tahay hadday duruuf keento oo dadkii aan halhal loo kala duugi karin waa in marka laba qabri laysla gelin karo waana sidii nabiga yaalo dagaalkii qofku in marka qabri qabrigiina in la qodi karo dib loo faagi karo limaslaxatin sharciyatin maslaxo sharci ah hadday keento ama maslaxo yacni markaasi meydka u maslaxo badan haddii ay jirto in loo soo bixin karo oo meel kale lagu duugi karo ayb faidaa huwa waaba isaga oo ka yowmi wadactuhu maalintii aan dhigay oo kale isagooba lamid a waa keyra udunihi dhegtiisa maahay lix bilood ka bacdi markaan soo faagay oon soo bixiyo waa maalintii aan dhinaciisa dhulka dhigay oo kale ayuuba lamid yahay waxba isma bedelin dhegtiisa maahan baa waxyar fajacaltuhu waxaan gudagalay fajacaltuhu waxaan yeelay fii qabrin qabri ayaan yeelay calaa xidatin keligiis rawaahu lbukhaariy xadiidka bukhaari baa weriye maxalushaahidka marka intee waay waxaa weyaan inuu yiri beri aniga dadka ugu horeeyo la dili doona yaan u malaynaa inaan ka mid noqon doono sidiiba u noqday ilaahay baa tusay subxaanahu watacaala wacan anasin radia allahu canhu ana rajulayni laba nin oo min asxaabi nabiy nabiga asxaabtiisa ka mid a kharajaa min cindi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga agtiisay ka baxeen fii leylatin habeen mudlimatin mugdi ah habeen mugdi ah bay nabiga agtiisa ka baxeen laba nin wa macahumaa macoodana mihlulmisbaaxayni laba faynuus oo kale iyagoo marka waalxaal macahumaa macooda mihlulmisbaaxayni laba faynuus laba toosh oo kale ay yihiin beyna aydiihimaa hortooda falama iftaraqaa markay kala tageen saara maca kulli waaxidin mid kastaa maciise waxaa ahaaday oo minhumaa labadooda kamida waaxidun hal faynuus xataa ataa ahlahu intuu gurigiisa ka yimid wax faynuusana ma wadanin nabigay ku daaheen agtiisa waa baxeen habeen mugdi badan bay ahayd ilaahay subxaana watacaala wuxuu u yeelay laba faynuus oo kale wadada loogu yeelay oo iyaga la socoto way ku iftiinsadaan markii nin guryahoodii ay ku kala leexanayeen iyo xaafadahoodii ay kala leexdeenna mid kasta hal xabo ayuu ayaa la socoto waa karaamo marka ilaahay uu ku maamuusayo karaamada marka laba macnaa ku jiro sideedaba imaa inay dadka muslimiinta ku gargaarsadaan ama imaa in diinta ay ku gargaarsanayso labadaas mararka qaarkood diintaa ku gargaarsato dadkaas ilaahay ahlulaahiga ah haddana iyagoo ilaahay taageeraya marka la arko qofka wuxuu isdhihi karaa war diinka waa xaq mararka qaarna dadka mu'miniinta ku intifaaco karaamada qof ou yee ilaahay ku maamuuso waxaa laga yaabaa marka dad muslimiina inay marka xu tarto iyadoo shiddo iyo dhib lagu jiro kaloo alla baryaa ilaahay waa ka aqbala rooba u keenayaa waa maamuus fiican waa dadkii bay dan ayay u tahay naxariis <coughs> u tahay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey min duruqin ayb duruq wafii bacdiha ana rajuleyni labada nin usayd bnu xudayr oo cabaad ibnu bishrin bay ahaayeen radi allahu canhu usayd bnu xudayr iyo cabaad ibnu bishrin ayay ahaayeen ansaarta kamid ahaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala bacatha rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu diray cashrata rahdin toban qofood caynan yani xaal ay yihiin ama caynan min jihati caynin buuba u diray yani inay ay u noqdaan rasuulka akhbaar inay u raadiyaan oo gaalada akhbaartooda iyo inay keenaan waxaa laga qaadanaya marka in la diri karo jaasuus laakiin yaa loo diraa muslimka maa loo diraa maya gaalada loo diraa gaaladii dhexdooda marka inta aan la aadinba in loo sii dirsado dad jawaasiisu akhbaar ka keeno wa amara calayhim tobankaa qof wuxuu amiir uga yeelay nabiga caasima bna thaabitin alansaariy radia allahu canhu ayuu uga yeelay fandalaquu way tageen xataa idaa kaanuu markay ahaayeen bilhadati had-a beyna cusfaana wa maka cusfaan iyo maka dhexdooda markay ahaadeen dukiruu waxaa loo sheegay lixayin qolo min hudeyl reer hudeyl ay yuqaalu lahum banu laxyaa qolada noocaas ayaa loo sheegay ayb ayb qolo reer bani laxyaan la yaraa oo hudeyl ka mida ayaa loo sheegay fa nafaruu lahum waa usoo ordeen oo usoo dideen biqariibin meel dhow min meel dhow bay uga soo baxeen uga soo dideen min mi-ati rajulin boqol nin raamin oo weliba gamato ah oo aada leebka u shiishka u yaqaanaan ayay markiiba usoo dideen faqtasuu aathaarahum raadkoodiiba ay soo raacraaceen falamaa axasa bihim markuu dareemay caasimun caasim markuu dareemay amiirkii waaye wa asxaabuhu iyo asxaabtiisu ay dareemeen laja-uu ilaa mowdicin meel ayay dhufays ka dhigteen laja-uu ilaa mowdicin meel ayay markaasi magangaleen oo ay galeen fa axaada bihim waxaa hareereeyey iyaga alqowmu qoladiibaa hareereeyeen waa la hareereeyey fa qaaluu waxay yidhaahdeen inziluu dega fa actuu biaydiikum gacmihiina markaasi dhiiba oo siiya oo isdhiiba wa walakum waxaa leedihiin alcahdu ballan walmithaaqu iyo ballan adag allaa naqtula inaanan dilin minkum xaalo idinka idinka mid yahay axadan qof ballan waxaa isdhiibay dhaheen kuwa gaalada dhahay marka reer bani ahaayeen ballan waxaa ah inaan la dilaynin faqaala caasimu faqaala caasimu bnu thaabit waxa uu yihi ayuha alqowm war qowm dadkii la hadlaya ama ana aniga falaa anzilu ma degaayo calaa dimati kaafirin gaal magantiis aniga ma gelayo caasim marka wuxuu yidhi dabadada ogaada aniga ma gelayo yii gaal magantiis allahuma yaa allahu allow akhbir cannaa xaggeenna ka waran nebiyaka nebigaaga noogaga waran oo noo sheeg sala allahu caleyh waali wasalam markaasu caasim wuxuu ilaahu xaalka aan ku jirno nebigaagan u sheeg faramawhum way tuureen markaa binabli leeb ayay ku dhufteen ku tuureen faqataluu caasiman caasim bay dileen ayb ninkii amiirka marka waa la dilay wanasala ilayhim waxaa xaggooda u degay halaathatu nafarin saddex qof cala alcahdi waalmiithaaqi ballanti iyo ballantii adkayd ayay ugu degeen waa ay isku dhiibeen macnaha ayb marka midaan laftirkeeda inay bannaan tahay minhum khubaybun ayaa ka mid ahaa wasayd bnu dathina iyo warajulun aakharu iyo nin kale saddexdaabay ahaayeen falama stamkanuu markay makansadeen minhum iyagii atlaquu waxay markiiba fureen owtaara qisiyihim qaansooyinkooda boqonkooda qaansada marka la sameynayo qori ayaa sidaas loo soo laabaa qori ayaa saa loo soo laabaa labadiisa dhinac ayaa markaas waxaa lagu xiraa xarig baa lagu xiraa ama xarig adag ayaa lagu xiraa ama seed ayaa lagu xiraa ayb leedka marka ama gamuunka la ridaayo xariga ayaa inta ayaa salka loo dhigaa salkaa laga saaraa afkana marka waxaa loo jeediyaa meesha ay ka laaban tahay qoriga uu ka laaban yahay markaasaa lala waa la jiidaa markaasaa lasii daayaa wuxuu yeelanaa markaa surco meesha marka xariga uu ku xiran yahay xariga uu ka xirnaado xariggaas dheer sidaas ah ayaa waxaa la yihahdaa watar soomaaligana boqol la yihah boqol nimankii marka adlaquu waxay fureen markii saddexda nin ay gacanta ku dhigeen adlaquu waxay fureen awtaara qisiyihim qaansooyinkooda boqonadeedii ayay fureen xariggii ku xirnaa ayay furfureen fa rabaduuhum bihaa nimankii bay ku xirxireen marka qaala arajulu thaalithu ninkii saddexaad waxa uu yidhi haadaa kani awalu lqadri dhagartii ugu horreysay wallahi baan ku dhaartay laa asxabukum ane idinla sii socon maayo ina lii waxaa ii sugnaaday bi haa-ulaai kuwaan uswatan uswatun uswatan ina lii waxaa ii sugnaaday bi haa-ulaai kuwaan iigu sugnaaday uswatan dayasho ayaan kuley kuwii horey dhintay oo nimankan ay dileen ayaan aniga dayasho igaga sugan nimankan waa ka aamin baxay mana raacahay yuriidu wuxuu u jeedaa alqatlaa kuwii la dilay fajaruuhu way jiideen wacaalajuuhu ayb markaasay u gacan qaadeen ayb fajaruuhu way jiideen wacaalajuuhu shanigiisii bay markaasi ay daaweeyeen ay ka hadleen inay sii wataan bay yani ka ayay geliyeen fa abaa waa diiday an yasxabahum inuu la saaxiibo oo raaco faqataluuhu waa dileen ayb ninka wandalaquu bikhubaybin wasayd ibni dathina ayay la tageen xataa baacuhumaa ilaa ay ka gadeen bimakata mako bacda waqcati badrin dagaalkii beder markau dhacay kabacdi ayay maka ayay ka iibiyeen marka dad maka jooga ayay ka gadeen addoon ahaanay wateen fabtaaca banu lxaari ibni caamir ibni nawfal ibni cabdimanaaf waxay gateen khubayban khubaybay gateen wa kaana qubaybun khubayb wuxuu ahaa huwa isagu qatala inuu dilay alxaaria xaarikaa ayuu dilay yowma badrin nin buu odagoodiibuu dilay maalinta beder marka khubayb maka ayaa lagu iibiyey iyo zayd ibnu dathina khubayb marka waxaa gatay qolo oo wax ka dilay qolo odagoodii ou dilay ayaa iibsadeen maxay ku sameynayeen marka waa dilayeen dabcan falabitha khubaybun khubayb waa nagaaday cindahum agtooda ayuu nagaaday asiiran xaal oo isagoo maxbuus ah xataa ajmacuu calaa qatlihi ilaa ay goosteen ay go-aansadeen dilkiisii fastacaara min bacdi banaati alxaarifi xaarifkii gabdhihiisii yani odagii uu dilay duriyadiisii gabdho ka mida ama yani gabdhihiisii ayuu wuxuu ka caariyo dalbay muusan midi sakiin isiiya buu yidhi yastaxiddu biha ou timaha hoose iskaga xeero fa acaarathu way caariyeysiisa gabadhi waa siisay fa daraja bunayun cunug yar ayaa markaasi soo orday lahaa gabadhii usugnaado iyado ay dhashay wahiya iyada oo khaafilatun iska dhoohan iyadoo markaa aan iska jirin oon waxba ogeyn ayaa cunug yar soo garguurtay xataa ataahu intuu uga yimid fa daraja bunayun wiil yar baa soo garguurtay lahaa iyadoo usugnaaday wahiya iyada oo khaafilatun aan iyadoo iska moog oo aan danaensanayn xataa ataahu ilaa uu khubayb uga yimid waa ninkaan ay dili rabaan ayuu u yimid wiilkii midina gacanta ku haysta ama sakiin maxay dhahaya ninkan kori hoos in la dilaayo ogyahay wiilkaanu salfana gaayarka usii dilaya saasay u maleeyaan fawajadathu waxay aragtay majlisahu fawajadathu waxay heshay oy aragtay mujlisahu fadhigiisii ayay aragtay calaa fakidihi ou fadhiyo bawdadiisa korkeeda inuu ku fadhiyo fawajadathu waxay heshay mujlisahu qubayd inuu yahay kii fariisiyey calaa fakidihi uu ku fariisiiyey boodadiisa walmuusaa mididiina biyadihi gacantiisa ay ku jirto fafasicad way argagaxday fascatan argagax carafahaa qubaybun ou dareemay qubayb ou gartay fa qaala waxa uu yidhi ma waxaad ka baqaysaa an aktulahu cunugaan inaan kaa dilo on dilo maa kuntu aniga maahay li afcala daalika sida kaagaas mid yeelaya aniga maahay yani waxaas wax qof samaynaya maahay cunug yar oo aan waxu geystay jirin mid dilaya aniga ma ahan marka mooriyaan maaha mooryaantaa saas u dhaqantay ee dadka aan diinta diintoodu aysan hagaagsanayn ayaa saas yeelo ayb marka ma yeelayley maa kuntu ma ahayle afcala daalika kaagaasi mid samaynaya qaalad waxa ay tiri wallaahi baan ku dhaaratay maa ra-aytu ma aanan arkin asiiran maxbuus khayran ka khayr badan min khubayb fawallaahi baan ku dhaartay laqad wajadtuhu waan helay yowman maalin ya-kulu isagoo cunaayo qidfan ay maqtuufan wax yacni soo go-ay oo lasoo gooyey min cinabin cinab ah cinab isagoo iska cunayaan arkay fii yadihi gacantiisa uu ku jiro wa inahu isaguna lamuuthaqun uu yahay mid xirxiran fi lxadiidi bir ku xirxiran wamaa bimakata makana min hamaratin wax mira a ma oolin maalinkaas karaamo waa marka middaa waa maxalusheeg oo wuxuu leeyahay waxay leedahay khubayb ayaan arkay isagoo cinab iska cunayo mirana miro cinabna ama canab ma oolin mako ninka khubaybna waa xirxirnaa gacmahana waa ka xirxirnaa ilaahay baa ku ayaa siinay ku quudinay ayb wakaanad taquulu waxay dhihi jirtay inahu isagu la risqun risqi weyaan rasaqahu allahu ilaahay uu ku arsuqay khubayban khubayb saasay dhehaysa falamaa kharajuu bihi markay kala baxeen min alxarami xaramkii markay kala baxeen liyaqtuluuhu say u dilaan fi lxilli ay ugu dilaan waxaa jira waxa leeyahay xaram iyo xilli xaramku xuduud buu leeyahay xuduuddaas marka xaramka ah waagii jaahiliyada gaalaba iyagoo gaalo ah xaramka dhexdiisa wax ku dili jira ninku wuxuu arkaa aabihiis ninkii dilay walaalkiis ninkii dilay ayuu xaramka uga dhex jeedaa ma taabanayo wuxuu gaadayaa oo sugayaa waqti oo xaramkii ka dhexbaxay oo meel xilli ah uu tegin markaasuu dilaa marka waa ixtiraami jireen marka iyagu xaramka khubayb marka inay dilaanay rabaan qoladan xaramkii waa ka wateen marka waa ka wadeen waa ka bixiyeen xaramka xilligii bay la aadeen qaala lahum khubaybun khubayb waxa uu ku yidhi dacuunii iga taga usalii racatayni laba ragca u tukado liusallia ragcatayni saan u tukado idaaya ayb fatarakuuhu way ka tageen waa ka tageen fa rakaca rakcatayni buu tukaday faqaala waxauu yihi wallaahi baan ku dhaartay lowlaa an taxsabuu haddii lala-yahay inaad ii malaynaysaan ana maa bi dhexdaydu jazacun argagax inuu yahay haddii aad ii malaynaysaan lazidtu waan ziyaadin lahaa yani wuxuu leeya daydnan isdhahaynin ninkan salaada wuxuu u dheeraysanayaa u badsanayaa waa ku cimri dheeraysanayaayo Eh, argagax ba ahaayo marka wuu ku cimri dheeraysanaya haddaydnan saa isdhehaynin lazidtu waa badilayo salaadahan aada la dukan lahaa laakiin waxaan ka baqaa inaa isdhahdaan ninkan salaada waa ku cimri dheeraysanaya allaahuma ya allahu allow axsihim cadadan ilaahu koob tira ilaahu ku koob waqtulhum ilaahu dilbadadan iyagoo markaa kala tagtagsan walaa tubqi ha baaqi yeelin minhum iyaga xaal uu ka mid yahay axadan qofna ilaahu ha ka reebin kuwa ayb wa qaala waxa uu yidhi ayb iyagoo marka waa uqtulhum ilaahu dil badadan ayb iyagoo kala qayb qaybsan ilaahu dil oo dilka nin walba nasiibka siiya waa sii sheegi doona ayb marka abu qubayb waxa uu yidhi wa qaala waxa uu yidhi falastu ubaalii xiina uqtalu muslima calaa ayi janbin kana lilahi masracii wadalika fi dati lilahi wain yasha yubaarik calaa awsaali shilwin mumazaci falastu ubaalii ku uu aaba yeelaya ma ahi xiina uqtalu marka la idilayo musliman muslim waxaaanoo muslima hadii la idilayo kolka anoo muslima la idilayo u aaba yeeli maayo haddaan islaamnimo ku dhimanayo calaa ay janbin dhinackii ahoo kaana lilaahi alla oo ugu sugnaanayo dartii masracii dilkayga dhinac walba oon u dhaco oo ilaahay dartii aan ugu dhaco oo dilku iga asiibo u aaba yeeli maayo marba haddii anoo muslim aan dhimanayo wadaalika kaagaasina fii daati lilaahi ilaahay dartii ay ahaatay wain yasha haddii uu doono alla yubaarik uu barakaynayo calaa awsaali shilwin xubin qaybaheeda mumazaci la go googooyey xubin la googooyo qaybo meel lagu tuuray hadduu doono alla sukii uu barakeynaya haddii uu doono alle marka mar haddii anugu muslimaba aan dhimanayo dhanka malihi wakaana kaana qubaybun qubayb wuxuu ahaa huwa isagu sanna inuu jideeyey likulli muslimin muslim dhammaantii uu jideeyey qutila la dilaayo sabran isagoo xirxiran la dilaayo asalaata ninkii u jideeyey wa akhbara wuxuu sheegay yacni nabiya sala allahu alayh wali wasalam nebigu u jeeday asxaabahu asxaabtiisa u sheegay yowma usiibuu maalinkii la asiibay khabarahu warkoodiibu u sheegay nimankaan maalinkii dhibkan ku dhacay nebiga waa asxaabtii madiine joogto uga sheekeeyeyba sowma dhihin caasim ilaahu khabarkeenna nebigaaga gaarsii alla waa gaarsiiyey taasna karaamo kala ayb wabacaa naasun dad ayuu diray min qurayshin reer quraysha ilaa caasim ibni thaabit buu u diray xiina xudithuu markii loo sheegay annahu qutila in la dilay an yu-tow inay la yimaadaan bishayin wax oo minhu wabacatha naasun dad waxay direen dheh min qurayshin oo quraysh kamid a reer quraysh dad ka mid ah waxay direen ilaa caasim ibni thaabit caasim ibni thaabit bay xaggiisa waxay u direen meydkiisii xiina xudithuu markii reer quraysh loo sheegay annahu qutila in la dilay caasim an yu-tow inay la yimaadaan bishayin wax oo minhu isaga kamida ah yucrafu loogu garto quraysh markay maqashay ninkii caasim ahaa waa la dilay qoladan amiirka u ahaa dad bay soo direen oo ninkaa waxaan ku garanno kasoo gooy bay dhahay ayb oo noo keen wa kaana qatala rajulan caasimna wuxuu ahaa inuu nin dilay min cudamaa'ihim quraysh raggooda waaweyn ka mid a ah. fa bacatha allaahu ilaahay wuxuu usoo diray marka caasimna waa meyd markaas meyd meel yaallo fabacatha allahu ilaahay wuxuu usoo diray licaasimin caasim mithla dullati daruur oo kale oo min addabri shinni shinni fara badan oo daruur oo kale samaysay ayuu ilaahay usoo diray caasim meydkiisii meeshaanoo kale markuu yaallo waa isku hareereysa shinidina isku hareereysa yaa utegi kara marka yaa utegi karama qofna ayb faxamadhu way ilaalisay min rusulihim dadkii ay soo dirsadeen quraysh ayay ka ilaalisay falam yaqdiruu ma aynan awoodin an yaqdacuu inay gooyaan minhu isaga xaggiisa shay-an ay wax ka gooyaan ma aynan awoodin rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa wariyey tanna karaamo kale waa marka ilaahay meydkaas muslimka meydkaas yani qofkaas muslimka ee saxaabadii nebiga ka mid ahaa inay gaaladii goos goostaan buu alla ka ilaaliyay qowluhu alhad-atu mowdicun meel waay wadullatuna asxaabu waa daruurta wadabruna annaxlu waa shinida wa qowluhu uqtulhum bidadan bikasri lbaa uqtulhum badadan ama bidadan bikasri lbaa-i wa ba-doo la hoos dhigo iyo la kor dhigo faman kasara qofkii hoos dhigo bidadan yidhi qaala waxa uu yidhi huwa jamcu bidatin bikasri lbaa-i wahiya nasiibu bidadana waxaa layihaha nasiibka wa macnaahu iqtulhum ilaahu dil waa xisasan qeyb qeyb munqasimatan oo qeyb qeybsan xisasan qeyb qeyb udil munqasimatan qeyb qeybsan likulli waaxidin mid kasta oo minhum iyaga ka mida nasiibun uu leeyahay si dilka ka sii waman fataxa qofkii kordhigoo badadan yirina qaala waxauu yihi macnaahu mutafariqiina iyagoo kala tagtagsan fi lqatli dilka waaxidan bacda waaxidin hal kabacdi hal kale kabacdi hal kale loo dilayo min atabdiidi bay ka timi wa fi lbaabi axaadiidu baa kusugan kahiiratun fara badan saxeexatun oo saxiixa ah sabaqad soo hormartay fii mawaadicihaa meesheeda min hada lkitaabi kitaabkan kamida ah kusoo hormartay minha waxaa kamid a ah xadiidu lghulaami wiilkii yaraa alladii kaana ya raahiba uu imaan jiray ninkii caabidka ah iyo saaxira saaxirkii baabu sabri buu kusoo hormaray waatii markii dambe daabad weyn ayaa bahal weyn ayaa jidkii fariistay dadkii waa mari waaye waa ka cabsanaya isagibaa dhagaxeer intuu qaatay markaasuu wuxuu yihi ilaahu haddii arrinka raahibka ninka caabidka ah, arrintiisa aada ka jeceshahay midka saaxirka ah ilaahu dil daabadaan waa ku tuura dhagaxii ilaahay ku tuura waa dhimatay karaamo iyo markii ay la qaaday oo dadkii ay eh, ninkii boqorka ah uu dhiibay ilaaladiisii uu yiri ordoo badda kusoo tuura marna uu yiri buurta ka tuura bay dili waayeen si kastoo ay yeelaan wa minhaa waxaa ka mida buu yihi xadiidu jurayj jurayj xadiidkiisa hooyadiisa u wacday u wacday u wacday saddex jeer oo kale markaasu uu imaan waayey salaaduu ku jiray isagana salaad sunna ah buu ku jiray salaad sunna ay waalidkoo la maqlaa waalidkoo la maqlaa weyn waa waajib ila waalidkoo la maqlee markaasay tiri ilaahu ha dilin ilaa naagaha zaaniyaadka ah uu ka arko naag baa markii dambe inta isu bandhigtay oo inta isqurqurxisay oo dharka iska dhadhigtay ayuu waa diiday inuu ku dhaco ka zinaysto markii dambe nin ariraacay ka zinaysatay uura yeelatay cunugan waxaa dhalay jurayjay tiri jurayj marka waa lasoo qabtay meesha uu ilaahay ku caabudi jiraa laga dudumiyey isagii waxaa la yiri waa zinaysatay markaasuu yiri aaw cunugii yaraa waa loo keenay calooshuu saas farta ugu muday markaasuu yiri man abuuka yaa ku dhalay adiga abahayaa waa markaasuu yiri arraaci oo saabka cunugii yaraayaa hadlay marka oan hadalba aqoonin ilaah ku karaamaya isna jiray meeshaas waxadiidu asxaabi algaari godka dadkiisii xadiidkoodii aladiina adbaqat calayhim ay ku daboolantay korkooda asakratu dhagaxii uu ku daboolmay kuwaana ay ahay waa saddex ninoo roob intuu ku haalay ama habeen ayaa haleenay markaasay buur yar dhagax ayay hoosta ka galeen dhagaxi buurti ayaa kusoo duntay meeshii ay ka galeen ayaa daboolantay oo malahadsantay markaasaa nin kasta ilaahay baryey camal saalixa wixii uu samaystay ayuu alla ku baryey ilaahayba ka fiiday karaamo waaydan wa xadiidu rajuli ee ninkii xadiidkiisii alladii samica sawtan cod maqlay fi saxaabi daruurta ka maqlay yaquulu uu dhahay isqi waraabi xadiiqata fulaan ninbaa isu iska socdo daruurtiiba wuxuu ka maqlay cod daruurtiiba la dhahay daruur yahay beerta hebel ninka hebel layihaha beertiisa orada waraabi markaasuu u tegay beertiisa iska warwaraabsanay roobka ay ku da-day markaas yii magacaa hebel saasaan daruurta ka maqlay maxaad samaysaa markaasuu yidhi aniga beerta wax iga soo go-o saddexaan u qaybiyaa qeybna beertaan ku celiyaa qeybna ilmahaygan ku masruuftaa qaybna waan sadaqaystaa yii iyadana karaamo kala wagayru dalika wdalaa-ilu dalaa-isha filbaabi baabkan dhexdiisa ku sugan kahiiratun weyaan kuwa aada u fara badan mashhuuratun caan ah wabilaahi tawfiiq wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal waxau yihi maa samictu ma aanan maqlin cumara bni cumara radia allahu canhu cumar yaquulu isagoo dhahaya lishayin shay qadu hadda ka hor inii aniga la adunuhu kadaa waxaan waxaan u malaynayaa waxa i waxa ilaa kaana wuxuu ahaanaya kamaa yadunu siduu cumar u malaynaayo ma aanan maqal buu yihi cumar oo dhahaya shay waxaan u malaynayaa saa iyo saa ilaa sidii uu u malaynayo noqda shaygaas rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wabilahi towfiiq sal allah sala ala nabiyina mxamed wala ali saxbi